geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisifiyey gelingelin ka dar

bal ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan gunti maha habeen qof ilaa gartee inkidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimaha isniin ay sii bixayso talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xog horeysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawaca badan dhaliyey oo laba maleeshiya beeleed maanta ku dhex maray calaag oo dhacda xadka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyadoo khasaare xoogan ay ka dhasheen dagaalkaas haddaba waxaan eegi doonaa khasaaraha ka dhashay iyo goorta u bilowday mulbeereedkaas iyo ishaas ullaasi ayago ah aan qabsana yidhi saasay ku soo duuleen kaas haddaan kaaga sheekeeyo maanta waxaa ka dhacday lix dhaawaca iyo laba dhimashaa ayaa xaggayna ka dhacda waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaan dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa waxaa maanta ka dhacay deegaanka camare ee koonfurta gobolka mudug khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkan waxaana weli la sheegayaa in xiisaddii halkaasi ay ka taagan tahay sidoo kale qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaan waxaa ka mida ah wax kabeddelka dastuurka ayaa la filayaa dabayaaqada toddobaadkan in baarlamaanka soomaaliya ay wax kabedel ku sameeyaan qodobo waaweyn haddaba waxaan eegi doonaa caqabadaha hortaagan waxkabeddelka dastuurka iyo siyaasiyiinta dooda ka keenaya waxkabeddelka dastuurka waxaan kaloo rabaa ayadana nimankan siyaasiyiinta ah oo xilalka ama heer madaxweyne ama heer ra wasaar soo qabtay inta badan dawladda oo mucaaradka ku ah ama tallaabadu rabo inuu aado aad loo dihinaysa laala cashoomayaana waxaan dhihi lahaa markaad xilka qabataan insha allahu fikirkiina iyo caqligiina iyo aqoontiina ku haga dalka qodobadaas iyo qodobadii kale ean ugu soo korrayntaa barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadan waxaad ku maqli doontaan buuraa surabaa u dhee kana soomaalinimo gobtuna sii way martaan xadana shacariimata abaartuna waa sumeeye hadduu jiro sabay xumaan waxaa xiga beriisamaan sagsaaguna waa dhammaan salaad cabdulle cumar ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali oo markale kale xog horays taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaradaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar gebigebi ka dheer guri ku duway gacangacan sugtiyo ansixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal markale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaal ka dhacay xadka gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaana dagaalka uu ahaa mid ay isku dagaaleen laba maleeshiya beeleed dhuldaaqsimeed halkaasi ku yaala goob calaag lagu magacaabo dhul beereed ah ayaa dagaalku uu ka dhacay waxaana labada dhinac ay isku jeedinayaan eedo midba midka kaleeto uu u jeedinayo gudoomiyaha ceel baraf ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waryaheena axmed dir nuur uga warbixiyey siday wax u dhaceen iyo weliba khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ee soo gaaray dadka deegaanka calaag ee ceel baraf shabeellaha dhexe ka tirsan tahay meesha dagaaluhayo waa meel shabeelaha dhexe ka tirsan marka waxa waaye dhulbeereeday helay dhulbeereedkaasna waxaa iska lahay deegaanka degmada ceelbaraf waa garta marka meel degmada ceelbaraf ka tirsan oo la yidhaha calaag waayo waxay aheed meesha oo dadkan shabeellaha dhexe oo dhan ou ka biicabay aheedo in shabeelaha dhexe oo dhan ou ka biicabo ayaa ku taalla meesha waa gartay eh, il ka xagaysay oo eh, iyadana laga biyacabi jiray eh, waxaa xiray gobolka hiiraana xiray hay ishaan oo haddana abgaal oo dhan ka dhexaysa ayaa haddana gobolka ehm, hiiraan inuu xiro dhamaayo haye meesha ma ceel baa marka cishaad aada leedahay ceel miya maya webiga il ku taala oo oo beerahaas oo dhan ay beeraha ehm, ka waraabaan shabeellaha dhexe ay ka manaaficiinsato ayay inay xiraan damceen aan qabsanayeen ishaas aan qabsano ehm, dhulkaas dhulbeereedkaas iyo ishaas dhulalaasi aygo ah aan qabsanayeen maya maqle waa ku maqlaa saasay soo duuleen maahina wax hadda isaga kaagna daran oo dayn ahoo laga qabo ma jiraan dhulbaldhaagsi ay rabeen nimankaas dhulbaldhaagsigina ishaas iyo beerahaas inay ku qabsadaan ay rabeen ishana soomaali weynta shabeellaha dhex oo dhan abgaal oo dhan ah ku biicada waayahay waayahay waxaad ii sheegtaa uh, dirirtii maanta dhacday khasaaraha ka dhashay ee dhaawac iyo dhimasho intaad og ha taas haddaan kaaga sheekeeyo ehm, maanta waxaa ka dhacday lix dhaawaca iyo laba dhimashaa ayaa xaggayna ka dhacda ayagu xaggoora maaha ayagaa la warsaa wixii xaggoora ka dhaca ayagaa la warsaa marka eh, welina waa la isfarfadhaa eh, adigo adigoon ku hadlin afka hal qabiil adigoonan ku hadlin waxaan rabnaa bal si guud labada dhinacba inaad khasaaraha iyo ummadda soomaaliyeed dagaalamayso inaad u faahfaahiso adigoonan hal dhinacna afhayeen u ahayn aniga hal dhinac u afayeen maahi hal dhinac u afayeen maahi laakiin eh, runtaa la sheegahay ma ogson tahay minan been sheega ma ahan marka hadii ay ku dhibayso eh, adiga waa kaa dhaafaa hadii ay runta aad rabtana runta waa midan ku sheegaayo waayo eh, meeshaan laba cidood islama daran laba cidood cid baa gardaran marka gargaran in la sheegaa waayo taasi xasaasiyadda iyo colaadda ayay sii kicinaysaa keliya hadda inaan abaarno wixii dhacay khasaarihii dhacay iyo maamulka degmada ceelbarafa tahay deegaanada ad sheegaysaa adigay kuhoos yimaadaan wax odayaal ama wax maamul aad u dirteen ma jirtaa si colaadda u damisaan wax badanaa loo diray wax badanaa loo diray waxaa loo diray hir shabeelle oo dhanaa loo diray oo wasiiradeeda leh oo madaxdeeda leh aa ah, loo diray oo tagtay oo meel walba tagtay eh, waana eh, wixii ay yidhi waa laga soo gudbay marka hadda hadii hirshabeel oo dhan ay tagtay oo aninku aan eh, laba bilood bay ah, dadkan degmada ceelbaraf tuugtamay lahayd war dagaal wiil baa ku dhinta maaha wiil kuma dhasho waxaa la joojiya dagaalkaan haynay waa la jooji diidayoo waxa dhacday ehm, dhulka dhulbeereedkaan aan idinla leenahay aan ugu dhacday waa gartay marka hadda dadkii dagaalamay ee rasaasta ku dagaalamay ee maanta dhiigga daadiyey labada dhinac la ahaa mise hor fadhiyaan mise waa la kala qaaday waa ishor fadhiyaan waxba wax kala qaada ma jiraan waayo eh, nin la arkaba eh, nina waxaaga difaaco u taagan yahay mina waxaaga soo dhaxso eh, dhul wadaasiaaga soo dhaxso u taagan yahay hmm. marka eh, hadda wax baxyo maamulana ma jiraan dadka aada gardarada ka sheeganaysaan ee idinku soo duulay waa nagu soo duulay aada leedahay odayaashooda waxgaradkooda eh, maxaad fariin ugu diri wayseen aad aada u dhihi wayseen waxna laka joojiyo dagaalka farsiinta waxaan u dirayaa wiilal baa naga dhintay kuwa xagga anaga wax kale kuwa intana anigaa wax kale wiilashaas ay laynaayaan ayagoo dartoor ninkii gardarro wada ayay dartiis ku ledeen wiilashu wiilasha eh, la-anayaan leenahay eh, ha joojiyaano gardarrada ha joojiyaanaan leenahay oo intii islaamha ku soo baxdo in gar daran nahay anku iyo inay adigu gar daran yihiin ha la ogaado eh, dagaalna wiilaa ku dhintamaayo wiil kuma dhasho marka waxaan ugu baaqayaa hmm. wiilashoo dhan anuu kaale waa wixii cadowga loo heystay muuse sharlaawe gudoomiyaha xilbaraf ayuu ahaa oo wariyaheen axmed dir nuur goor bixinayay khasaaraha ka dhashay dagaalkii xadka shabeellada dhexe iyo hiiraan maanta ka dhacay gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal markale kulanti haboon ayaad leenahay xog waraysi aad maqlaysaan idaacadda kulmiya muqdishona waa idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta ka dhacay halkaas waxaa la sheegay ilaa dhowr goor inay isku noqdeen ciidamada dagaalka ayaana khasaaro dhimasho iyo dhaawaca ah ka dhashay waxaa khasaaraha u gaarayaa sida la sheegay afar dhimasho ah iyo toddobo iyo toban ruux oo dhaawac ah oo dhinacyada ay isku geysteen khasaaraha guud eh, marka laga soo tago waxaa dhinacyadu ay isgaarsiiyeen khasaare gaargaar ah waxaana la sheegay in dagaalkan u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa abu abudujaana oo halkaasi ku sugan waxaana ciidamadan ay sheegeen in ay halkaasi qallaase ay ka sameeyeen dadka deegaanka ee dagaalka kula jiro waxaan wax ka weydiiyey waryaheena halkaasi ku sugan xasan axmed maxamed sida ay wax u dhaceen khasaraha ka dhashay iyo waliba xaalka guud ee caawa camaara asiga aada umahadsan tahay degmada camaara oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaa maanta shaqaqo ay ka dhacday ku dhex martay dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan guursadaasta iyo labaatanaad ee xooga dalka kuwaas oo halkan u yimid howlgalkii milatariga ee ka dhana kooxda argixisada al-shabaab isku dhacan waxaa imaaday kadib markii ciidama dadka deegaanka ah iyo ciidamada ajajaana ay isku dhacooda ka dhexbila gudaha magaalada taasoo markii dambe keentay in ay qayb kamida magaalada kudhex dagaalamaan islamarkaasna uu ka dhasho khasaare kala duwan oo isku jira dhamjida wax sheegeen dad kala duwan oo deegaanka ah iyo eh, mas-uuliyiin deegaanka oo la hadalay lama sheegin inta guud khasaaraha u leeyahay laakiin waxay sheegeen in khasaaraha uu ka dhashay dagaalkii laakiin aysa jinicida cadday karta waxay sheegeen in khasaaraha soo gaaray uu dhaawacyo u badnaa islamarkaana dhaawacyo ka dhashay lageeyay xarumaha caafimaad ee ku yaala deegaanka eh, si dhaba lama oga waxa ka dambeeya isku dhacan u udhexeeya ciidamada gootada dowlaatanada ee abadijaan ee xooga dalka iyo ciidamada nacuseyda ee markaas kusana qeyb kamid a magaalada camaara ee koonfurta gobolka mudug mm. laakiin kala duwan xooga dalka ay ku deegaanka la hadla waxay sheegeen in waxyaaba yar uu ka bilowda isku dhacana isla markaasna marka dambe dagaalku uu nahaaday midta xoogeystay oo ku baahay guud magaalada camaara ee gobolka mudug ka tirsan xasan mar sheegeen eh, ciidamadu waxa dagaalka markii hore uu ka bilowday ma isu sheegin saraakiisha ciidanka iyo kuwa deegaanka laakiin waxay sheegeen inaan la aweyn sababaha keenay laakiin dagaalka lagu arkay isagoo ka bilowday qeyb kamid ah magaalada sidaasina ay markaasi ku xoogeystay dagaalka khasaaraha guud ee hadda maxaa lagu sheegay oo ka dhashay dagaalkan maanta dhowr goor la isku noqday sidan ugu maqaalaa saraakiisha ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka waxay sheegeen in dhimashadu ay afar gaarayso dhaawacna uu intaas ka badan yahay laakiin aysan xarbaabin khasaaraha dhaawac ah ee ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka xamaarada oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxay sheegeen in la xaliyey xalna loo helay arrinkii ka dhex taagnaa ciidamada magaalada kuwa sugnaa islamarkaasna la xakameeyey lana doonayo in lasoo afjirtibna aysan usoo laaban doonin dhacdada noocaana kale ah ee markaas dhibaatada ka dhexdalisay ciidanka xooga dalka deegaanka ee ku sugnaa degmada xamaara ee koonfurta gobolka mudug waryaheena xasan axmed maxamed ayuu ahaa oo ku sugan gobolka mudug waxaana inooga warbixinayay khasaarihii ka dhashay camaara dagaal maanta halkaasi ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa deegaanka ayaana khasaare xogan iskugu geystay halkaas iyadoona lagu eedeeyey ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan in ay dadka deegaanka ay xoole ay ka qaateen ayna si sharci darro ah ay ku gowraceen xoolahaas hagaag saaxiibayaal xog waraysi aad maqlaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa kaga imaanaya markana haddii aynu eegno dabayaaqada toddobaadkan maalinta arbacada ah ayaa lagu wadaa in xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku shiraan xarunta villa hargeysa iyagoona la filayo inay meel mariyaan qodobo waaweyn oo dastuurka ah wax ka bedelna ay ku sameyn doonaan qodobadaas qodobada ay meel marin doonaan waxaa ka mid ah in nidaamka ra-iisul wasaaraha ee dalka ka jiro laga saari doono iyadoo lagu bedeli doono madaxweyne ku-xigeen inuu dalku yeesho waxaana nidaamka ra-iisul wasaaraha ee dalka hadda ka jiro dhowr goor ay isku qabteen madaxweyneyaal kala duwan oo dalka soo maray caqabadna loo arkay arrinkaas waxaa sidoo kale qodobada ka mid ah in mudaaxileedka hay-adaha dowladda kordhin lagu sameyn doono oo ilaa iyo shan sano la gaarsiin doono iyadoo hore ay ahayd muddo afar sano ah inay hay-adaha dowladda mudaxileedkeedu uu ahaado ama mudaxileedkooda u ahaado cabdikariin nuur xasan doobyare ayaan wax ka weydiiyey wax kabeddelka dastuurka dooda ka taagan iyo go-aanadii golaha wadatashiga qaran ee la meel marinayo wakhtigan iyadoo la ogsoon yahay in puntland aysan qayb ka ahayn heshiisyadii ay gaareen golahooda tashiga qaran caqabadaha ka dhalan kara arrinka waa mahadsan tahay xaabside idaacadda kulmiye iyo maamulkeeda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa salaamayaa salaan kadib walaal de baarlamaanku waxay baarlamaanka u yihiin waxay sharciyada ay u arkaan inay ansixiyaan waxay maara sharci daraan ay qabtaan marka waa ummadda matalkeedu la aruuriyey waay markaan waan soo dhaweynaya walaadna waa ina fiicanta weli waxaa jirta laakiin salihug ay qabaan siyaasiyiinta waxaa sidoo kaleeto maqan puntland aanan heshiisyadii hore loo galayna qeyb ka ahayn caqabadahaas jira soo saameyn kuma yeelan karaan walaal aada umahadsanta horta maraan aan meesha wax yaran rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u ifiyo baarlamaanka horta puntland iyo jubbaland iyo south west iyo hirshabelle iyo galmudug iyo somalilan iyo dhammaantood horta baarlamaanka ku midaysan yihiin wakiilkoodana waa baarlamaanka waxa sharciyada laho wax fuli kara ama maaragtay umada go-aan u gaari karan waa iyaga qaladan cid mandat ule inay joojiso waa iyaga marka puntland ehm, runtii inay kamid ahaato roolkada cadaado oo maarata waa si weyn oo maarata umada soomaliya saameyn weyn ku marka way fiicneed laakiin hadii la waayo de maloo maloo xayirnaanaya lama xayirnaanaya dabcan waa horey usoconaysaa puntland baarlamaanka matalayana waxay ku jiraan laba boqol todobaatan iyo shantan hadda joogto caqabad ma noqon karaan miya eh, hadii aysan puntland raali ka ahayn oo kale arrinkan waxaana sida la sheegay eh, qorsho uu yahay marka ay ansixiyaan baarlamaanka inuu madaxweynuhu ka qeybgeli doono caleemasaarka Eh, arrinta laga wada hadli doono oo puntland iyo dowladda dhexe ay ka hadli doonaan aysan qayb ka ahayn sow qodobkaas eh, laf dhuun gasho kuma noqon karo ee eh, wadahadalka dowladda dhexe iyo puntland wallaahi xaasidow hadda waxaad ogsoon tahay waxyaabo badan oo puntland hadda intay maqnaan la ansixiyeyo gudbayaa jiro waxaa kamid a ah deencafintia kamid a waxaa kamid a maxaa la dhihi jiray cunaqabataynta hubka la qaaday maxaa la dhihi bariga umada bariga bariga africa oo communitygan wadanka ku biiraa kamid aheyd intaasoo dhan puntland way maqneed puntland muhiimada miisaanke anagu waana leenahay gaalqaabsame socodka dawladnimo iyo mardalka horumarkiisa qaybtaada ka noqo laakiin de hadday maqan tahay majoratigina ou joogo de wa wa waa la soconaya mida kale sharciga rasmiga cidda ah bixi karta waa baarlamaanka iyo istejada marka hadii baarlamaanka fadhiisanayo cid walbaana ay kamid tahay wixii ay baasgareeyaanna sharciga noqonayaan waxay diidaanna sharci dara waxay diidaanna sharciga noqonayaan marka wixii farsamaha oo dhiman dabcan madaxweynaha puntland iyo waxaa ka wada hadli doona madaxweynaha federaalka oo farsamo iyo waxay tegi doontaa insha allah isfahan waana rajeynaya hadda marka caleemasaadkiisa la isugu tago maxaa la dhihi jiray de meeshii wasagu kaabaha ka ahay madaxweynaha madaxweynaha federaalka uu tago in waxdana laisla soo fahmi doono siyaasiyiinta inta badan waxyaabana waa ku kala aragti duwanaadaan waxna waa isaga soo dhawaadaan marna waa kala sikadaan marka olaadu dadka ma dhex taalile dabcan isfahamkaana waxaan rajeyna in maarata hore hor horo loo qaadi laakiin eh, waxa ay baasgaraynayaan baarlamanku waa heshiisyo ay golaha tashiga qaran ay gaareen puntlandna qayb kama ahayn marka ay go-aanada ay gaarayeen golaha tashiga qaran oo ay ku heshiinayeen in dastuurka qodobadaas laga bedelo marka waxa aysan puntland qayb ka ahayn siday u soconayaan dabeere asxaab sidoo walaal ada aada u mahadsan horta waa su-aal aada u muhiima in shacabka soomaaliyeed ee dhegeystayaasha ay maqlaan aad iyo aad iyo aad ayay muhiim u tahay walaal horta waxa weeye waa kuu sheegay muhiimada miisaanka ay leedahay wax qarsoon ma aha laakiin waxaa jira majority iyo minority meesha bulshadu eh, hadda baarlamaanka waxaa la arkaa ah. in eh, number badan diido laakiin majority ay ansixiyaan marka wixii baarlama eh, inta badan ay isku waafaqdaan maa sharci noqonaya marka waxna waa farsamo oo de puntland in la qanciyo iyo maarata waxtabashadooda iyo wixii maarata tirsanaya in laga waxna waa legal ama sharci marka baarlamaanka sharciyada iskale hadda maxaa la dhihi jiray golahan wadatashiga qaran go-aanka ay gaareen sharci ma noqonayo haddii ausan baarlamaanku marsiin marin marka sharciyadii hadda helaysaa iyagoo sharci ahaana insha allah laga wada hadli doonaa waxaa kaloo rabaa iyadana nimankan siyaasiyiinta ah oo xilalka badan xilalka ama heer madaxweyne ama heer ra-iisul wasaare soo qabtay ama u tartamay oo ummada saameynta badan ku leh oo inta badan dawladda oo mucaaradka ku ah ama wixii maaragtay madaxweynuhu uu rabo inuu tallaabada uu rabo inuu aado aada loodinaysa laalacshoomayaan waxaan dhihi lahaa nin walbaaba kursigan markii uu joogo ayaa xil ka saaraya hogaanka dalka markaad xilka qabataan insha allahu fikirkiina iyo caqligiina iyo aqoontiina ku haga dalka laakiin markii madaxweyne kala haayo ha noqonina caqabad joogta joogtaaho ah afar iyo ka saac laleeyahay maaragtay madaxweyne hebelaa diiday iyo madaxweyne ku-xigeen hebelaa diiday iyo ra-iisul wasaare horaa diiday iyo waxaas waxaan leeyahay umada soomaaliyeed yaabnaan ka qaadin maxaa la dhihi jiray eh, y tiim bara tiim bara yowdan ku dhicin ila codaad rabtaanoo dadka waa dadkaad birita xukumi lahaydeen dowladnimada taageera oo nin walba intuu mandatka hayso oo madaxweyne ayaa lala shaqeeya dhihla waa garta qodobada in wax laga bedelo la filayo waxaa ka mid ah in mudaxileedka hay-adaha dowladda laga dhigi doono shan sano suurtagal ma tahay qodobkaas mise laga yaabaa in dib loo soo celiyo oo ka mid noqdo qodobada baarlamaanka ayaa sixi waayaan wallahi xaabsido wixii markii baarlamaanku ay qaar ansixiyaan ama ay wada ansixiyaan ama ay wada diidaan markaas unbaan haddana ka hadli doonaa haddii ilaahay na siiyo laakiin hadda markii loo soo gudbiyey inay baarlamaanku soo akriyaan oo maara daraaseeyaan oo wixii suurtagalana ay baasgareeyaan wixii markaa suurtagal ahayn ay tilmaamaan dhahaan waxaas waxaas laga bedelo wixii dad talib aan marayna ay dhahaan mari maayaan ayagaa mandeed uhaysta umada soomaaliyeed maarata soo xulatay marka aan ka warsugno insha allah wixii ay go-aanka qaataan dabcan umada soomaaliyeed waxaan leeyahay haloo hogaansaa baarlamaanka haddii baarlamaanka maaragtay codkiisiba aan la qaadanayno waxay soo saaraan waxay sheegaan la diidayo waxay de baarlamaan ka yihiin maaragtay nin walba nin walba fakarkiisa ma wadanka ku socona dadku moogta waa kala aragti duwan yihiin waxa adiga maanta kula fiicnin inay la xun yihiin laakiin meeshaan codka lagu kala coddheerida lagu kala baxa ayaa ummadda ku midaysan tahay siyaasiyiinta iyo maaragtay dowlad goboleedyada intaba ha aqbaleen saas qodobadan waxa ay kicin karaan xiisad siyaasadeed dawladda ma laga yaabaa in mawjado kale oo gudaha ah ay ku furmaan iyadoo la ogsoon yahay in dagaalkii al-shabaab ay ku jirto etoobiyana ay damac soo gelisay qeyb kamida ah dhulkeena eh, xaabsidow hadii ba hadii goboleedyadii dawladda dhexe xibnaha ka ahaay majoritigooda ay raay isku raaceen maaragtay sharcigan sidan lagu gudbiyo oo baarlamaankii loo soo gudbiyo oo baarlamaankii ay sidaas ku marto baarlamaankan ou aqbalo waxa culeys ka taagan wou iska yaraana farsamo noqonayaa laakiin hadii ay macalishmarka horaaba laga soo shaqeeyo waa dareemaysaa maaragtay juhdiga energy la geliyey marka dhib ma yeelanayso mlsiaas gooniyana ma samaynayso mar haddii baarlamaankii wax u baasgariyo eh, fulintiina ay maaragtay eh, madaxweynuhu u saxiixo sharci noqdaan fulintiina ay ogoshahay eh, de khilaafka mm, banaanka ah oo ma saamin badnaanayo steedyadiina ay soo gudbiyeen caqabadaha ka dhalan karaa qodobadan wax laga bedelayo sidee looga tallaabsan karaa horta waxaan isleeyahay inaan culays badan baa kasoo laaban dabcan inta banaanka lagu haayaa maaragtay dooduhu iyo wixi ay taagan yihiin oo ninba dhinac ku dhegan yahay maaragtay baarlamaanka u baastareeyo oo sharci baarlamanka kugudbay noqdaan colaadooda iyo maalhiintooda waa yaraa doontaa nin walbaana wuxuu ogolaa doonaa maaragtay meesha uu tareenka ka qabsan lahay ama maaragtay si uu hawsha markaa socota dhis qayb uga noqon lahayo ku ku aruuri doonaa marka siyaasiyiintuna dabcan marka hore waxwaa saluugaano waxaabana la arkaa waxay saluugayan hadhow maarata in ah iyagu u hayaan oo maaragtay qofka koobaad ee anfacaysa iyaga noqdan laakiin inta badan dadku siyaasiyiintu shakii qabaana waxaad moodaa in maaragtay meeshii madooba waa ka didayaano mar waxbay un maaragtay weynaysa inta ufiiriyaan ku fiirinayaan inta weynaysa u qaataan marka waxaan leeyahay nin walba markii maandeed la siiyo oo madaxweyne laga dhigo halala shaqeeyo ninka kale oo baarlamaanka lasoo doortay wixii ay go-aamiyaan ha loo hogaansamo wixii maaragtay intay isu gudbin aragtiyaho wax laga saxaayo waa gooni laakiin wixii inta iyagu akriyaan oo dawaadada qoyaanaho maaragtay ummadda somaali matalaya ayagu arkaan inay shar iyo ummadda iyo dalka anfacayaan lala sharayan dheelo arrintan dawladdu inay ku degdegaysa ayaa la sheegay waxaana ay siyaasiyiinta inta badan ay kaga digayaan in dawladdu ay xilligan ay arrimahan ay samayso ama wax kabeddelka dastuurka ay ku dhaqaaqdo ma kuu muuqataa deg deg ay dawladdu wado walahi xaab sida waxsaad og tahayba dadku siyaasiyiintu inta badan dooma baahneen iyo marta waqti marka guuldaro horta markay timaado dadku inta badan qofka ay dhahaan nin walba hebela ka dambe hebelaayaa ka dambeysay waan umalaynaya saas ina noqonayso iyo hadii la yeeri lahay saasna waxuma dheheen markii la guulaystana saas oo kale dadka dhan waxay rabeen guusha inay sheegtaan oo ay dhahaan maaragtay anaa ku taliyay iyo maarata anaa fakarkaa lahaa iyo anaa soo gudbiyay nin walba inuu yidhaahdo marka haddii ay guuleysato barnaamijkaas sida u guuleysan waa arki doontaa maara dadku eh, markaasi guusha la wada yeelan doonaa dabcan haddii guul daraysatana in markaas la yidhahdo hebelaa ku fududaaday iyo hebelaayaa ku fududata waa iska dhici karta waa bini-aadamka dabeecadahooda iyo dhaqankooda ugu dambeyntii eh, maxaa laga filan karaa qodobadan eh, horey dawladdu inta ay jirtay waxa ay baarlamaanka ansixiyeen sharciyo badan sharciyadan ma laga yaabaa inay kusoo noqdaan dawladda oo caqabad ay ka dhalato waxaa laga filan karaa insha allahu in baarlamaanku ay baas-gareeyaan oo aragtida iyo fahamkayga iyo rajadaan qabo intaa markii laysku daro markii baarlamaanku baasgareeyo madaxweynuhu saxiixo sharci wadanku leeyahay ay noqoto nuur xasan doobyare oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka soomaalida sidoo kale waa la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle waxaan ka wareysanayay wax kabeddelka dastuurka oo la filayo baarlamaanka soomaaliya in ay wax ka bedelaan toddobaadkan dabayaaqadiisa maalinta arbacada ah kuwaas oo la filayo in ay qodobo waaweyn ay meel mariyaan gafgaflagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawaada guracan qaybihii dambe barnaamijkeena xog waraysiha ayaan gaarna markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay aryaadhaha kale maanay waxaa la yidhi garoo walaalka gacalka dhigo garoo walaalka garabka dhigo garabka dhigo gacalka dhigo mugi xaal kugu xumaadaad walaalkaa tebtaa horta hase yeeshee walaala kala fiicana waxaa la yidhi nin walaalkii ihii liyidhi hoog allaa baday beriga saxaalkumahaas ma joogee walaalkii oon la dhihin ihiiliyaa hiilki bilaabay warbaumaimaailumargeelaacaroodaywar bashiirow in deniseefta galka kala baxaan u malaynayaa now warba muuse bixi baa iskartay hordhama ogaay lafta gareeno lanrageey war madow bilaashaa u buunbuunihe laftanagaa eh. lafta gareena ka soo horreeyalayii warnimayo baraadirnimadii abiy axmed eh. soo ma dhowaan walaalkaad sheegaysaan ma aqaane warba isagii macalinkiisi afoorga goormay kala fudheen waroofa warqa warkiisu waa cadi oo wuxuu yidhi eh. nin sayla xamiyay casab dhaafi maayo war ana weliba dheegi jiray aniiswe heshaano aan wada jirno war waxaad ka tagtaan walaalayaal sabtay wada jir bay laba gam ood wax ku qaban karaane aryaadhaha xabad laydinma sheegi karo warkina way iga dhabjiseen madaxweynaha dalka masar cabdifataax wuxuu yidhi soomaaliya lagu xedgudba waxay la mid taha masar oo lagu xedgudbo xuduudnaa waaxid oo wadanina waaxid mau yidhi war masar war nafar miyuu yidhi wadiinunaa waaxid wa dastuurunaa waaxid yeeray badii saylax baan ku soo socdaa miyuu yidhi aryaadhaha xabad habuuqina wuxuu yidhi etoobiya tijaabinin awoodda masar sababtoo ah min inay soomaaliya daandaansato ununkayna daandaansatay soomaaliyana maantoo kale lama handadi karo jaamacadda carabta dastuurkeerana waxaa ku qoran uu yidhi dalkii lagu soo xadgudbo in la wada difaaco wah oo kaali falastiin arabtumaka jarta miya aryaa wadamada jaamacadda carabta ku jiraa laguu sheegay faarixi barnada gadaaya waxaas yidhi ninkii soo joog laga waayo soo jiifaa laga helaa etoobiya kaxaxaawisehe reerkii ka dulguuriyo deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kala ogaata warwaqla waxaad ka tagtay anna maanta dabacsani nabarkay damqayana dayin iyo adaa jira wax daweyn karaay adigiiyo dadnimada <laughs> warbow horta madaxweyne xasan sheikh waa dadaalay laakiin bow dadku waxay leeyihiin tiimkiisa wax taya'a ma laha odagona isagaa libaaxo waxaa la yidhi shaqadoo dhan isagaa isku wada balse waxaan maqli jiray inkastoo nin geesiya raggugeed adeeg yahay haddan garabka qaban guriyoodi maywar bashiiroo warkaaga waa gartee dadka riyoodaa waxay dhaheen wasiirka arrimaha dibadda sababta loo magacaabi laayahay ilaa hadda dani cali masaarkiisa in lala sugayaa la qiyaasayaa kadibna dagaalka jooji wasiirkana keenso in la yidhaahday u badan tahay markay xaaladu ma xumee taasina waa dhici kadhalaakiin raisal wasaarahana nawar somalilan raisal wasaare war wasiirka amniga xataa waa maqan yahay arrimaha dibadda iyo amnigana wasiiru dowlayaala maamula marka ma rag qaba karaa loo weysan yahay war adiga maxaa kaa qaldan ma wasaaradda haweenkaa rag loo magacaabaya warba wasiir ku-xigeenka haweenku waa nin hadda isagaana hadda maamula haddaynu nahay haweenka soomaaliyeed haddaynu nahay miyou dhahyaa <laughs> oo kaali haddii bilaanta soomaaliyeed walgaraafeel injeysada antimeelfagaare agroogsada iyo eray haddaanu nahay haweenku soomaaliyeed soomaaliyeed wax baan tabanaynaa waar maxaa seylacnigi ka gala weedinka la soo taaga waa khalade war idinkan daalimasaaridu waxay ku mahmaahaan shafati dawla xasabad halfuul oo ay ula jeedaan waxaan aragnaa dawladda isqadqaadaysa oo annaga fuul noogu dhiganta itoobiya fulii fuliilaliy waleyina now waar sida fuulkaanu cunaynaa baa lagu yidhi warwaaqlo bilaash baad u qaylinaysaa saylac waa dalkeennii soomaalidu dhammaan surinkaylahayd iyo sabadoodi weeyaan jiro waxaa ka tagtay ah. soohdintaa badeenne saami aanu leenahay ah. kolaytaa ka saar tahay ah. saxa looma bixin karo aryaadhaha samigay cabdulana waxa uu yidhi seylac kuma siina raabte wa ii saaraan siyaadsaade seylac kuma siina raabte wa ii saaraan siyaadsaade war cabdiraxmaan iidow oo caraysan waxa uu yidhi ninkii yidhi geyiga soomaalaan gulufku soo qaadi gobollada waqooyaan u diri gaasas kala jaada uu yidhi geyiga saylac baan gudub weydaaran lughayana waxaan geynayaa xarunta gaaskayga guud ahaan baddeedaan ka dhigi guri amxaareede golofyada cadmeed baan dhex dhigan soomaaliya gaara gidigeedna soomaali waan gaasirahayaaye godka lagu cadaabuhu muxuu gowhu been sheegay waar wallaweynay been baa isku sheegaysaane suldaankeennii boqor buurmudo wuxuu yidhi hadday itoobiya diidayaan wallaweynta baydhabay u joogtaa muqdishay u joogtaa bari bay u joogtaa ogaday fadhidaa maxay u sheegayaan mid midaannu annagu soo wadno wah canjeera seew kala korraysaa loo kala qaadaa mala dhihino cabdikuusow markaad iska saartid baa anuguna iska saaraya warwaaqlow boqor buurmadow kuwa sheegayo ma bad iyo dhulaa la siiyey warbow buurmadow wuxuu ma og yahay cirka in soomaaliya xukunto waar boqor buurmadow wax badan buu og yahaye hadda ka hor dowladiina koonfur noo joogto waa waatuu inii sheegay bow matabo'alaa waar jilib iyo jamaabada ka reebin war anigu waxaan la yaabanahay buurmadow dhinacna ma etoobiyaw ka wadaa dhinacna al-shabaab waar soo boqor maaha horta muuse waa kii xiri jireeshi may heshiiyeen war duulmugaa ka heliyeen waar madayow dadkii laascanood laga soo tarxiilay waatuu idinka raarigeliyey maxaa idin waalay warba weelka hoos ka xiriirsan walkaala yaa kaa waalay saylaxbixi yaa kuu sheegay heshiiska yaa kuu gaar yeelay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow dalkeennii hadday gadeen sidee lagu daynayaa waryamaan waxaa somalilan u shidan haddaynaan heshiinayn haddaynaan heshiinayn waa inaynu kala harnaa kala hawl yaraysanna warbowl soomaaliga etoobiya xagga diblomaasiyadda iyo siyaasadda inay uga adkaatay baa la sheegay war bashiro dad xaggee lagu waraa soomaalida ayadaa wada siyaasi noqotay warba warkaaga dhexgelina xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres wuxuu yidhi mabdaca qaramada midoobey wuxuu sheegayaa inaan dalna madax banaanidiisa iyo midnimadiisa lagu xadgudbi karin soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada sharciga u yaallo waan qaramada midoobey somalilan ixtiraaftamiyay garan weyday warwaaqlow adigaan war hayna waddankii ay aqoonsatay oo haddaa baddayada maxaa noogu haysataan aryaa waaqlow alloo naxariista maxamed xaaji ibraahim cigaal berigow madaxweynaha somalilan ahaayo mar ingiriiska tegey kadibna wasaaradda arrimaha dibadda u galay kadibna waxaa qaabilay mas-uul ka tirsan wasaaradda kadibna madaxweyne cigaal wuxuu yidhi dal somalilan la yidhaaho ingiriisku gumaysan jiraan nahay hadda ictiraafna waa idinka rabnaa kadibna mas-uulkau la kulmay nin dhallinyaraha u ahaayo faylow la soo baxay qaar mugow gedgediyana wuxuu ka soo saaray eh. warqad dheer wuxuuna yidhi dalka somalilan layidhaah ununku lixtankiyaan xurriyadiisa siinay ka kadib hee cidda gumaysata ununkuma naqaan xurriyadda ka rabaan hadda ciddii ununka nooga dambaysa inay aqoonsataa la rabaahow yidhi war cabdulla war mahayse mar hore hayseen waxayna yidhaahdeen annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno xadkii laba dowladoodiyo xuduud baa naga dhexeeya warkalmaana idinka geedka maaska fadhisaane dhallinyarada soomaaliyeed ee soshal mediyaha isticmaasha iyagoon kala harin weeraro joogta ah wadaan abiy axmedna gurigiisa abbaayo facebooka hadduu wax soo dhigi maago saasaa loogu daadanayaa shalay iyo maanta soddon kun oo komiti wax ka badan oo dhammaantood soomaali ah oo ay leeyihiin remember xasuusa wixii dhacay toddobaataiyo toddobadii cabsi ay u qorayaan calanka soomaaliya commenta loo gelinaya iyo hayeey la dhahayo ayaa loogu daatay meeshuu ka sugayay shacabkiisa etobiyaanka inay soo hambaliyeeyaan soomaali hanjabaysaa u buuxsantay urbow haddii af wax lagu difaaci lahaa hadday soomaali cid kugaadi kadhaa ma jirto facebook iyo tiktok baa ka daran war la taliyaha amniga abi axmed ridwaan xuseen wuxuu yidhi etoobiya iyo somalilan heshiiska ay galeen waa mid ganacsi laakiin si qaladaha loo fasiray buu yidhi etoobiyana meelay wax kala soo degtay u baahan tahay soomaaliyana walaalaad nahay dal iyo dadba waa naga dhexeeyaanuu yidhi laakiin waxaan aragnaa soomaaliya waddamo aan weligood waxba ku tarin oo la walaalaynu nahayoo waa difaacaynaa haddaba umamasalba kudhaga hadlahayaa war soomaaliya wiilasheennaa dhiigga u hurayo uu yidhi cid kale inay naga xigsataana xaq maahan uu yidhi laakiin waxaa cajiiba dadka dhanna la yaaban yihiin asbuuc ka hor warkay ku hadlayeen etoobiya iyo kay hadda ku hadleen aad uu kala fogyaho jilaac ayaa ka muuqda now war miyay soo dabceen waan isku hadlaynayni hadda waxay maraysaa guutooyinkii masar gorgor duulayaa jira duufaanna waa kacay waarimkama waxaad leedihiin kii doonayo samir haddii kaale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaargarow in lagu dilo warwaqla waxaad ka tagtay kii iibiyow samir haddii kaale in lagu xiro lagu xio lagu xio u diyaargarow in lagu xio urba waxaa kaloo la yidhi badda xamaar madooba etoobiyaanka naceeba walli nagama qaadaan maasiixbintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog horeys oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka waxaa farsamaynaytu hawada ku jiray salaad cabdulla cumar intaan barnaamijka mid lacana ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo jeer wiilkana soomaalin gobtuna silicwaymata haddaansi xariimate abaartuna waa sunne hadduu jiro saban xumaad waxaa xiga beri samaad sagsaaguna waa dhammaan buuraha surad baa u dhee wiilkana soomaalin goobtuna siic way martaa haddana saxariimata abaartuna waa suneeye hadduu jiro sabal xumaan waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa dhammaan gaalloolsamadaa jiro salkuna warhorsanyey ayaan saba kula dhasho habkayguma suuli karo samada calankaa kula ayaasan ka taagi adkay soo samir lahow bilaha soonka ibare gaalool samadaa jiro salkuna waroorsan ayaan saba kula dhasho habkayguma suuli karo samada calanka kuladha ayaasan ka taagi faray adkay soo sami lahaw ilaah soonka haxibaray daruuraha sixirka iyo intan saxalkani dul iman samaaluhu wuxuu ahaa noflaa madowguusan sadhadka faraaruqiyo intaanso socofan safii codod buu lahaa cadaawo kagaasisaa daruuraha sixirka iyo tasaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamadoogu sandeero sadada tafaraha ruqiyo intaan soo soo cufin safiyo cudud buu lahaa cadaa uu kaga sisaa allow soolasii bulshada soo keenayn yihiin sinjiga ka mid ahaysano waa qood kala soo lahay sariir lagu wadaa gamcaan naabisalow ahow hargaysaysaba wanaag sirada baxno ahow allow sala siiyo bulshada sokeeya inay yihiin sinjiga ka midaysano boqodkala soo mahayn abeer lagu wada gamaay banaa bisal noo ahow hargaysa isaba wanaag sidaa baxaynu ahow waxaa xalalay sawiray geygoo nabad saadayo areera dadka hoo kuladay waxay sugayeena ah helay buuraa suurad baawdhe aankana soomaalinimo goobtuna sidhic way martaa haddana saxaniiruma tiro waxaa xalay la ii sawiray gaygoo nabad saartay iyo sareeda dadka kuladay waxay sugayeen ah, helay buuraha suradbaa u dheer halkana soomaalinimo gobtuna silic way martaa dana saxari tiro waxaa xale sawiray gaygoo nabad saadayo saareera dadkoo kuladay waxay sugayeena helay buuraa surbaa u dheer hanka soomaalinimo gobtu asili way martaa hadda saxani martiro